بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله فصل والشhفعة waaجiبة بالkhلطة dون الجiwاr faslkan wuxuu kaga waramayaa shufcada shufcaduna waa tamalukun qahriy yahbutu lishariiki اlqadiimi cala shariiki اlxaadiثi bisababi bisababi الsharika bilciwad اladi malaka bihi tamaluk qahriya baa la dhahdaa waa hanasho qasab ah oo u sugnaanaysa ashariik alqadiim waxayna ugu sugnaanaysaa cala ashariik alxaadis micnaheedu waxa weeye laba qof iyo wax ka badan ayaa shay wada leh laba qof iyo in ka badan ayaa waxay wada leeyihiin shay mid ka mida ayaa qaybtiisii ka baxayo o iibinaya saaxiibadiisii la lahaa kama iibinayo cid kale u ka iibinaya asalkuna waxa weeyaan inuu ka iibiyo cidda la leh iyagaa uga xaq mudan dadka kale mar hadduu isagu qeybtii uu lahaa uu iibinayo cidda ugu mudan ee ugu horeysa ee ugu bandhigaya uu ka iibinaya waxa weeyaan dadkii la lahaa waxa u leeyahy anugu intayda waan iibinaya ma iibsanaysi hadday iibsadaan sida wanaagsan wey hadday iibsan waayaan cid kalu ka iibin doona isagoo saaxiibadiiba aan u sheegin inuu iibinayo ayaa uu cid kale ka iibiyey dadkii meesha la lahaana ama qofkii la lahaana waxa uu ogaaday inuu saaxiibkii qeybtiisii ay wada meeshay wada lahayn qaybtiisii inuu iibiyey marka waxa usugnaanaysa waxaa shufca ayaa usugnaanaysa ninkaas ninka sugnaanaysa waa kee ka meesha ku haray ka iibiyey mahay ka kale shufca usugnaanaysa shufcadu waa maxay ka laga iibiyey ee cusub ee meesha soo galay inuu lacagtii laga siiyey u celiyo isaguna meesha wada qaato isaguna meeshii ula la u qaato xaqaas xaqu shufca la dhahdaa waa shufcadu waa taas weeyaan haddayna si fican usii tusaaleyno si ay waadix usii noqoto zayd iyo camar ayaa shay bay wada leeyihin dhul oo kale ka soo qaad iyo wax lamida ayay wada leeyihin ama guri bay wada leeyihin zayd qaybtiisii uu iibiyey nin buuna ka iibiyey camar wuxuu ogaaday zayd oo saaxiibkii ahaa meesha guriga wada lahaayeen inuu qeybtiisii iibiyey buu ogaaday oo uu ka iibiyey nin kale ninkaa kale laga iibiyey wuxuu ku odhan doonaa imse lagaa siiyey zayd imsu kaa siiyey intaasu iga siiyey intii waatana hoo iska tag anaa meesha wada qaadanaya shufcad waa intaa haddaba ninkaa shar qadiimka ah ee zayd markii hore wada lahaayeen meesha ku hadhay ya ayaa shufcada lahoo qofkan soo galay meeshaa cusub ayaa intii isagu intii laga iibiyey uu qaatay ayuu kasoo kasoo ceshanaya wixii uu siistana wuu celinaya shufcadu waa taas tamaalku qahriyana waa la dhahdaayo asalku waxa weeyaan qofku markuu shay hananayo wuxuu ku hantaa raalli ahaansha wax qasab la dhaha ma jiro halkan iyadu waa waa waa qofkaas ma diidi karayo qofkan hadduu yidhahdo anu meesha waan iibsaday magaan ibsadin anu waxa weeyaan eh, ku siin maayo lagama aqbalayo lianna shirkadu waa darar waadararu yuzaal wax wada lahaanshuhu inuu qofku shay keligii yeesho iyo in lala yeesho in lala yeesha ayaa darar badan marka dararkuna waa la zuuliyaa marka mar haddii ninkii saaxiibkii marka hore marka hore aanu u sheegin ninka meesha wada lahaayeen inuu ka baxayo oo dabeetana uu iibiyey kaa cusub ee meesha soo galay kii hore ee ugu yimid xaqu wuxuu leeyahay in uu waxaa laga iibiyey isagu ka qaato lacagtii laga siiyeyna uu celiyo warkaas waa dhamaystiran ohanaya sawad xuma waay qof n bahaynu ku celiya haddaba intaa qof ku celiyaynu doonayna fadal mm-hmm hmm. Ah, eh, ka cusuba soo galay macasho yani kuma dhegayo oo waxa weeyaan in la shufca lagu yeesheey waa qaadanaya wey tamalqa ah, saas weya hadduu sheeg war zayd ba camar wuxuu ku yidhi anigu qaybteyda waan iibinaya ma iibsanaysa aduu zayd wuxu may ma iibsanaya anu dade ninkiilu ka iibiy zayd shufcadu ma yeelanaya ninki ma ka soo ceshanaya isagu maya kama soo ceshanay waa goorta soo ceshanaya waa goorma waa goorta aan loo sheegin haddaba shufcadaasi noocaasi aan sheegnay dadka wax wadale ee wax ka dhexeeyaan wax isku darsaday baa leh dadka jaarkaa ah maya oo imika gurigaagan guriga kula kula jaarka kugu ninkan jaarkii hadduu gurigiisii u iibinayo ama gurigiisii hadduu iibiyo qof kale ka iibiyo qofkii kale ma odhan kartid waxa weeyaan gurigan aada iibsatay waan kaasoo ceshanaya ilanka jaarbad ma waxba iskukin jiray ya waxba isku kin jiray waxba iskukin jiray dadka wax iskugu jiraan ya ayaa ee wax wada leh dadkaasi shufacadu ka dhexaysa laakiin dadka jaarkaa maya wixii jaara jawaarka iyado kuma jirto way fiican tahay jaarku markuu gurigiisii iibinayo dadkii jaarka ahaa inuu bandhigo a guriga waan iibinaya ana jaarku waa qaali weeyaan marka inuu qof kale u keeno qof kale soo gala meeshii oo dadka dhibaateynaya baa dhici karta marka inuu usii sheego yidhahdo gurig weyn iminama iibsanaysiin oo iyagaa u xaq mudane haddii iibsadaanna wanaagsan haddii iibsan waayaan cid kale markaasi ay iibsato de waa sax wey taas marka shufcadii ka dhex xisaaban idhi dadka wax isku darsaday ee wax ka dhexe wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wshufcatu shufcadu shufcadun barnay markaa imka waa tamalluka qahriga awey waxaana iskale ashariik alqadiim eg dadka wax wadale mid meeshu ka baxay soo midna meeshuu ku hadhay mid cusubna meesha wuu soo galay waa imse haya adiga sheekh maxamud xaran imsan sheegn imsa ka soo halkaa saddex baa ka soo baxay waa saas weyaan hadda soo maarti labadii wa labadii meesha lahaa mid baa baxay soo ma midna meesha soo yuu soo galay labadii wax wada lahaa midba meesha ka baxay soo ma midna meesha ku hadhay ya ka ku hadhay waxa dhaa ashariiku lqadiim nin cusubna meeshu soo galay soo ma ka cusuba soo galna ashariiku lxaadi baa la dhahdaa ama ashariiku ljadiid waa ninka cusub ee meesha soo galay weyaan markaa marka lishariik lqadiimi cala shariik alxaadi shariikii qadiimkiihi dadkii meesha wada lahaa cidda ku hadhay weeyaan shariikulxaadikina waayo ka cusube meesha soo galay wey washufcatu shufcadu waajiba waajibatun waajib wey waajibatun bilkhuldati ay bisababi lkhuldati khuldada iyo isku darsashada sababteeda ayay waajib ku tahay duuna aljiwaari jaarkii iyada kumay waajibin oo jaarkii maya iyada fi ma yanqasimu wixii qaysanaya ayay shufcadu aqbalaysaa ay gelaysaa fi ma yanqasimu wixii qismada aqbalaya ayay ahaatay duuna maa laa yanqasim wixii aan qaybsamaynin iyada maya yani wixii aan qaybsamaynin sokadeed wa fii kulli maa iyo shay kasta oo laa yunqalu aan la rarin oo min al ardi dhulka ka mida kal caqaari caqaarka oo kale iyo ayay ku sugnaan doontaa waqaca calayhi lbaycu iibkuu ku dul dhacay wa hiya shufcadu cala lfawri deg deg bay ahaatay fa in akharahaa hadduu shafiici dib u dhigo maca alqudrati calayhaa iyadoo lala qabo awood markaas karitaan uu karayo hadduu dib u dhigo oo uu degdegi waayo batalat shufcadii waa burti wa idaa tasawaja imra'atan gabadh hadduu guursado calaa shiqsin qayb ama qeybtiisii hadduu ku guursado shaksigu waa waa qic waa qeyb weeyaan ama dhulkii ka mid a ama caqaarkii ka mid a akhadahu waa qaadan doonaa ashaafiicu shaafiic ayaa qaadan doonaa bimahrlmili mahrlmil buu ku qaadan doonaa wain kaanu shufacaau dadku shufacada hadday yihiin ee meesha wadalihi jamaacatan koox hadday yihiin istaxaquuhaa shufcada ayay mutaysanayaan calaa qadri amlaaki yani qof kasta mulkigiisa intuu ahaa ayaa ku yeelanaya uu ku mutaysanaya ashufcatu waajibatun bilkhulati duuna aljiwaar marka horena sheegay khuladu waxaan jeedaa shufcadu waa shayga la wada leeyahay dadka wax wada leh wax isku darsaday unba shufcada iska dhexaysa oo shufcada iska leh laakiin jaarka iyagu kuma jiraan markaa intaas halkaa inoogu sheegay washufcatu shufcadu waajibatun mid waajiba weeyi bilkhulati khuldada markaasi sababteeda ku waajibtay duuna aljiwaari jiwaarka sokadii yani jaarka isagu kuma jiro waa inaga tilmaanana soo ma jaarka qofka jaarkii shufca male ee dadka wax wadale ee wax iskugu jiraan ayaa shufcadaasi leh oo qofku hadduu ka baxo ka kale shufco uu yeelanaya fii maa yanqasimu wixii qaybsamaya ayay shufcadii ku waajibtay wixii qaybsamaya inay qaybsanto aqbalay duuna maa laa yanqasimu wixii aan qaybsamayn sokadeed yani wixii aan qaybsamaynin idu shufca geli waxa qaybsamaya ee aqbalitaanka aqbalaya in la qaybsamo ayaa shufcadu gashaa shufcada ka warramayna tamalukan qahrigaa ee qofkii soo galay laga waxa wey meesha laga saaray ee lacagtii loo celinayo ama adduunkii loo celinayo ya waa wixii aqbalaya qisma aqbalaya maxaa ku baxay wixii aan qismi aan aqbalin shufco male shufco ma gelayso sida xamaamka oo kale suuliga oo kale ama meesha lagu meedho oo kale ma qaybsamayo haddaa la dhahda inoo qaybi laba nin baa wada lahaa suuli bay wada samaysteen suuligii midid waan ka baxaya meeshii haddaa la dhahdo way hadduu midid yidhahdo inoo qaybi ma qaybsamaya ya ma qaybsamayo waxa lamida guri yar isaguna qol yar hal qolo yaroo ay wada lahaayeen ayuu yihi inoo qaybi ma qaybsamayaba shufcadu waxay gashaa wixii qaybsamayaan wixii aan qaybsamayn maya shufca gelimayso iyo wa fii kulli maa shay kasta oo laa yunqalu aan la rarin shay kastoo aan manquul aan la rarin oo min al dhulka ka mid a kal caqaari oo kale weeyaan waa dhismihii dhismayaashii iyo balodhadii oo kale wey iyo waayrihi ayrkii sida waxa weeyaan wixii geeda ah ee dhulka la socdo kale weyaan dhulkii waay marka kal caqaaridaas waxa uu inoogu tusaaleynayaa fii maa yaqbalu lqismata fi ma yanqasimu duuna maa laa yanqasim waay wa fi kuli maa laa yunqalu iyo wax kastoo aan la rarin bay shufcadu ay markaas waxa weeyaan ay waajib ku tahay way ku sugnaanaysaa waxay ku sugnaanaysaa fi ma laa yunqal wixii aan la rarin min ar maxaa ku baxay wixii manquulaada ee la qaado iyaduna shufcadu ma gelayso shufcadu ma gelayso maalka markaan soo tilmaanay maalinta dawd waxaanu nidhi waxaa loo qaybiyaa wixii amwaala xoolaadda waxaa loo qaybiyaa waxaan loo qaybiyaa nidhi miliyaat ee qiimiyaad soo iyo manquul laba loo qaybiy haddana caaar caqaarka wa waa haabitka baa la dhahdaa lamaba qaadi lamaba karo waa sida dhulka oo kale ceelka oo kale guriga oo kale waxa la dhadaa caqaar baa la dhahdaa waxaa dhulka iyo guryaha wixii dhismaa ee aan la rari karayn caqaar baa manquul maxaa la ka soo horjeeda wax kasta oo la qaadi karayo inta meesha laga qaado meel kale la geyn karayo manquul baa isna la ydhahda marka shufacadu maxay gashaa shufacadu caqaarka iyo manquulka kabay gelaysaa caqaarka marka wuxu fi kulli maa laa yunqal wax kastoo aan la rin min alardi dhul ka mid a ah. kal caqaari oo kaliya waayrihi keyrkaas waxa weeyaan waa sida beertii ama dhulkii geedihii waa socda de oo dhulbaa geedi ku yaalaan waay bihamani ladii lacagtii bay ku sugnaan doontaa yani bhamn ladi lacagtii waqaca caleyhi baycu iibku ku duldhacay marka waa lacagtii iibku ku duldhacay oo kale weeyaan lacagtii iibku ku duldhacay miligeedii iyada oo kale ayaa markaas waxa weeyaan ku dhacay meesha marka hore laba qof wa kala soo ma ya laba qof wa kala labada kala waa kuwe yaa sheegay laba qof marka hore wa kala labada qof marka hore wa kala waa kuwey kay fadal a a mid kamida mida a labadii qof ee meesha wada lahaa mid ka mid a iyo nin kaloo saddexaad oo meesha soo galay marka ki labadii qof meesha wada lahaa isagu waa ka baxay meesha mid saddexaad buu ka iibiyo meeshii soo galay isagu ka meesha soo galay maxaa la dhahdaa ashariiku xaadis ka ku hadhayna maxaa la dhahdaa ashariiku alqadiim sax haddaba ninka shufcadir waa kee shufcada kaba yeelanaya oo ninkan shufcadayaas kale yuu ku leeyahay sharika xagiisa maaha wuuu kasoo wixii gacantiisa galay buu kasoo saaraya soo maa oo gacantiisa maxaa galay waxaan laga iibiyey soo ma muxuu kaga soo saaraya wixii laga siiyey yuu celinaya waa intaas weyaan marka bisaman markuu leeyahay horta qofkan cusub ee meesha soo galay waxa uu ku mulkiyey sheegan uu gacantiisa ku galay ya waxa weeyaan ciwad ciwadku maxay isku bedel ciwad waxbuu ku bedeshay waxaa ku baxaya wixii bilaa ciwada hadduu qofka cusub bilaa ciwad uu ku soo galay meeshii ya saaxiibkii hore ashariikulqadiim shufca yeelan maayo bal tusaale wuu hibeeyeyba wuu siiba wuxuu hebel baan hibeeyey ama labadii nin meesha wada lahaa mid kamidabaa dhintay nin baa ka dhaxlay dabeetana dhaxlihii baa soo galay meesha kan dhaxlahee soo galay ma ciwad buu kusoo galo waxbuu ku bedeshay mise waa biduuni ciwad bilaa ciwad ba waxbuu ku bedeshay shufca ma jirto marka shufca ma jirto shufca ma jirto shufcadu goormuu yeelanaya qofka cusub ee soo galo markuu ciwad wax bedel marku markuu markaa hadda bedel bixiyey marka lacagtii haddii lacag ay ahayd lacagtii uu bixiyey ee laga siiyey unbaa loo celinaya biaman aladi waqaca calayhi albaycu iib kududhaa lacagta ku dul dhacay haddii boqol kun laga siiyey boqolka kun un baa loo celinaya haddii laba boqol laga siiyey labadii boqol baa la siinaa waa saa micnaheedu marka waa inuu ciwad noqdaa ciwad samarka waxaa ka fiican ciwad in la yidhaahdo waa ciwadku wuxuu shamaysanayaan waxaan lacag ba aan ahayn gabadh buu guursaday deetan wuxuu gurigan qaybtan kulaaban waa meher kuu siiye waa sax iminka yaa yeeshay meeshii yaa soo gala meeshii oo cusub gabadhaa soo gashay soo ma saaxiibkii hore shufcuu yeelanaya gabadh muxuu siinaya eeg waxa weeyaan meeshii maanta lacag lama bixin soo ma laakiin waa ciwad weeyaan meherku waa ciwad shufcaan wuu ku yeelanaya marka halkuu bisaman ka cabiray inuu bilciwad ay noqoto iyo ku fiicanta say lacagtii iyo wixii aan lacag baan ahayn ciwada ay markaa usoo gasho lakin biaman aladi waqaca aleyhi lbaycu lacagtii iibku ku dul dhacay iyadoon isla fahnaan maranay soo maha qofka cusub meesha soo galay maxaa loo celinaya un wixii uu siistay soo maha unbaa unbaa loo celinaya waay wahiya shufcadu cala lfawri deg deg bay ahaatay shufcadu waa deg degoo markuu maqlo in saaxiibkii qeybtii ula lahaa uu iibiyey markaabasu dalbanaya markaasu wuxu leya shufcaan leeyahay shufco ayaan leeyaba odhanaya haddaan loo sheego amaba uu ogaado amaba markhaatiba laga dhigo oo intuu zayd kaxeeyo u yidhaahdo camar wan qaybtiidiba iibinayna keen markhaati ka noqaado oo deetna markhaatigii noogu saxeixaba uu hadliba waayo oo iska tago oo mar dambe soo noqdo u yidhahdo shufcaan ley ma asaxayso maxaa la doonaya mar alle markaa uu ogaado inu yhahdo shufcaan ley markaaba shufcadaas haddii uu mar la degdegi waayo oo uu dib u dhigo shufcadu way ka dhacaysaa ninkaa qasab kuma laha inuu kasoo qaato kasoo ceshado ama kasoo celiyo sheegaa uu qaatay ama iibsaday wahiya shufcadu cala alfawr deg bay ahaatay deg waa kee maxaa lala degdegaya alabka alabka yaa dalbanaya laakiin shariik ashariik alxaadis mase ashariik alqadiim shariik alqadiim baa dalbanaya oo saaxiibka meesha ka baxay isugu ogaada soo ma wuxuu le shufcan lay qofkaa laga iibiyey intuu tagu ciwan kaa so ceshaday wixilgaasina anaa kusinay laakiin hadduu iska aamuso oo mar dambe waxa weyan soo baraarugo oo uu shufcadu dalbado maya marka calal foor waa dalabka doonitaanka shufcadu dalbanaya weyaan wahiya shufcadu dalabkeedu calal foor deg deg buu ahaaday wey fa in akharaha hadduu dib u dhigo maxay shufcadii maca alqudrati calayha isagoo awoodaya isagoo awood u leh inuu dalbado isagoo awood leh hadduu dib u dhigo baalat shufcadii wa burtay oo shufcad dalban maayo markaa wey waa waidaa tazawaja imra'atan gabadh hadduu guursado calaa shiksin qeyb hadduu ku guursado qeyb qeybtii uu isagu lahaa ku guursaday oo dhulkii ka ah ama caqaarkii ka a ah akhadahu waa qaadan doonaa ashaiicu shaiic ayaa qaadan doona bimahri mili mahrmili ayuu ku qaadan doona marka hore waxan soo dhasa maaha shariiga xaadidka ah ee cusub ee meesha soo galay waxaa loo celinaya wixii ya maxaa loo celinaya wixii uu siistay soo ma siisan ka warran meherba u baa meher loo siiyey marka meherku waa ciwad wey waay ninkii wuxuy noqotay markaa inuu gabadhan meherka loo siiyey kasoo ceshado shaygii ya muxuu markaa ugu bedelaya mahrulmithli buu bixin doonaa kay baa bixinay shafiica wuxu odhan doonaa gabadhan iyada oo horta mahrulmithligu waxa weeye mahrulmithligu haddaad maqashid micneed waxa weeye gabadhaas la guursaday sifooyinkeeda oo kale ruuxa dumarkaa leh ee la midka ah waxaa meher loo siiyo si kale ma dhiganaaba waxaa la eegi doonaa dumarkii iyada la midka ahaa ee qaraabadeeda ama hablahay walaalaha ha noqoto iyo dooyinkeed dumarka iyada oo kale ah ee qaraabadeeda ah wixii meher loo siiyo waa la waayay maatan waa laga ya hablay walaalayihiinba oo iyada ka weyni bayna jirin way ka yarar yihiinba idooyinama wale dabeetana waxaa la eegi doonaa dumarka xagga hooyada ayaa laga eegi doonaa imikana hooyadeedi iyo maaragtay habaryaraheedi iyo xaggaa ayaa laga eegi haddana dumarka iyada sifooyinkana leedahay oo kale leh ee la midka ah ee xaggaa hooyada kasoo jeeda maxaa meher loo siiyey haddaa la helo wixii kuwa la siiyey baa la siin doonaa iyadana mehrulmitl baa la dhahdaa labadiiba waa la waayay waxaa la odhan doonaa iyadu sifooyinkay leedahay sifooyinkeeda la eegi doonaa miinan baa macarmal baa ma qof weyn baa ma qof yar baa ma qof cilmilabaa ma qof aan cilmi lahayn baa ilan gabadh marka cilmi leeda marka ay cilmi lahan waa kal way kala sarreeyan soo way kala qaalisan yihin kee waa qaalisan gabadha cilmiga le way ka qaalisanta gabadh bilaa cilmiga de waxba garanayn waay maxaafidqur-aan ba soo xafidulquraan ba maha in qur-aanka qofka xifdisana u ka sarreya qofka kale sifooyinkaasa la eegi doonaa markaas waxaan doonaa sifooyinkaa gabadha leh maxaa meher loo siiya waxaasa meher loo siiya intaasa markaa mehrumithli baa la dhahda kaas xaaladaha qaar buuna yimaadaa waynaan arki doona insha allahu tacaala xaaladahaasi oo kitaabka soo socdoo kale ayaynu ku arki doonaa marka ninkii muxuu samayn doonaa gabadhan wuxuu u celin doonaa siuu meeshuu kala soo hado ilan gabadhii baa meesha yeelatee oo soo gashay gabadhi si uga saaro muxuu siinaya iyadii ilan lacag lama siinay muxuu siin laag eh, iyadu eh, lacag bixisa ma jirta lacag bixisa ma jirta iyadu mogta ama adduun bixisa ma jirto marka mahrumithil buu siin doonaa waxaa la odhan doonaa gabadhan iyada oo kale dumarka la midka ah maxaa loo siiyey meher intaasaa la siiyey intii unbuu celin doona siin doona soo ma aratid marka akhadahu shafiic bimeher mithil waa waay waxaa jira xaalado raggu maherka ay bixiyaan ah, meher ay qaataan raggu meherku ayagaa bixiya lakin waxaa jira xaalado raggu ay qaataan ayg laftooda waxay qaadanayaan meher marka wynoo iman doona kaas kana halkan yaan yaan ismoodsiiyey lakin maha waida kaana shufacaau shufacadu markay yihiin jamaacatan koox markay yihiin istaxaquuhaa oo mutaysanayaan cala qadri amlaak waida kaana shufacaau shufacadu hadday yihiin jamaacatan marka hor maxaan ku tusaaleynayna laba un laba qofoo wax lahaa zeed iyo camar baan ku tusaalayna waxaa dhici karta inay ka bataan oo gurigoo kale wada leeyihiin saddex qof baa wadale ama afar baa wadale ama shan ama way ka badan yihin ama ka yaraanaya marka jamaacay noqonayaan jamaacadu waa saddex iyo wixii ka badan istaxaquuhaa shufcada ayay mutaysanayaan calaa qadri amlaak alaa qadri amlak calaa qadri xisasihim nin walba intu ku lahaa ayaa ku ku yeelnaa calaa qadri amlaak qof waliba wuxuu ku hanta meeshaasi uu ku leeyahay ayaa uu shufcada ku yeelanaya ayna tusaaleyn laba tusaalan tusaaleyn saddex qof ayaa meel wada leh mid waliba way isleeyihiin mid waliba wuxuu leeyahay saddex meelood meel ahaan buu leeyahy saddex meelood meel ahaan iyo saddex meelood saddex meelood meel ahaan way isleeyihiin nina nin kama badna mid kamidaa ah meeshii ka baxay oo qaybtiisii iibiyey nin cusub baa soo galay ninkii cusbaayaa soo galay labada nin ee meesha ku haray labaduba shufcay ku leeyihin labaduba shufcay leeyihin waxay ninkiiba kasoo ceshan doonaan waay iyagu marka marka ay soo ceshanayaan intan ay soo cesheedeen see u kala qaybsanayaan markii hore may islekaayeen mise xoolahoodu kala badnaan ya way islekaayeen soo ma mar hadday islekaayeen imika intan soo ceshan si isleg ba kana kala barba bixinaya kana kala barba bixinaya saasay haddana meesha ku yeelanayaan oo kala bar iyo kala bar yeelan doonaan way islekaayeen way kala bateen ka qaad saddex qof bay haayeen mid wuxuu leeyahay kala bar buu leeyahy midna rubuc buu leey midna rubuc buu leey saasay ahayd labana kala bar isku leeyihiin midna keligii buu kala bar leeyahy saddexdaa nin bay ahaayeen mid rubucle ayaa meesha ka baxay oo qeybtiisii iibiyey oo nin kale ka iibiyey labada nin meesha kusoo haay maxay leeyihin iyagu shufcay leeyihin soo ma labada meesha kuso hahay lacagtood ma isleta mise isma inta meesha ku leeyihiin qadarku nin waliba meesha ku leeyahay miyay isleegta mise way kala badan tahay way kala badan mid muxuu leeyahay kala badh midna muxuu leeyahay rubuc ka kale uu kusoo libanlaabaya soo ma waay intaasi ka kala barh wuxuu ku yeelan doonaa saddex meelood marka loo qabiyo laba meelood ilan marka hore kan ka badnaa intiisa kalab kalabadh buu lahaa dicfu marka hore ku lahaaba marka hore wuu kayn badnaa iminkan wuu kayn badsanaya calaa qadri amlaak intu ku lahaanbu ku qaadanaya maxaad ku lahayd kala ninkan wad ku liminlaamaysa iminkana waxaad bixinaysaa liminlaab baad bixinaysaa adigu wey marka waxaad yeelanaysaa saddex meelood laba meelood kan kalena muxuu yeelanaya isaguna saddex meeloodo meel ahaan buu yeelanaya markaa isaguna isticmaal meel ahaan kaasubuu noqonaya intuu ku lahaa intaas wey saddex meelood meel ahaanbu isagbu noqonaysa waxiisi marka calaa qadri amlaak qof walba intuu leeyahay wax ku qaadanaya waxaan mooday shirkadda waynu soo marna samahayn shirkadda ya khasaaraha iyo ribxiga see loo kala qaadanaya qof muxuu ku qaadanaya wixii calaa qadr alamlaak soo samahayn halkan saas faslu walilqiraadi arbacatu shuruuin waay mudaarabana waa la dhahdaa qiraadna waa la dhahdaa waa nooc shirkadda ka mida ya culimada qaar ka mid a baabka shirkadday ku keenaanba sababtuna waxa weya ribxigaa la wada waxa wax kale maaha ribxigaa la wada leey ribxigaa dadka ka dhexeeya mudaarabana waa la dhahdaa qiraadna waa la dhahdaa micnaheeduna waxa weeye laba nin ayaa mid wuxuu keenayaa adduun maal buu keenaya wuxuu u dhiibayaa kan kale kan kale isagu wax adduun iyo maal ma keenayo kan kale xoolahaasuu qaadaya u ku shaqeynaya marka midna shaqaduu leeyay midna lacagtuu leeyay waa intaas shirkadda horn soo marnay qof waliba lacag buu ka helay adduun buu ka helay maal baa la ka helay lasku daray kan maal buu keenay kana maal buu keenay labadii maal baa lasku daray waana la wada shaqeeyey lakin kan maxaa la sameynaya mid baa maalkii keenaya ka kalena wuu shaqaynayaa midi shaqaduu iska leeyahay midna lacagtun buu leeyahy qiraad baa la dhahdaa ama alqard alqiraad baan ujeeda cafwan alqiraad ama almudaara baa la dhahdaa alqiraad ama almudaaraba la dhahdo marka qiraad waa shirkadda mudaarabada ah alqardu haddaa la idhaahdo amaah bay noqonaysaa alqardu haddaa la dhahdo waa amaahda wey waynan arki doonaa iyadan insha allah haddaba wixii axkaam ku tacalluq inooga warramaya wuxuu walilqiraadi qiraadku waxa usugnaaday arbacatu shuruudin afar shardi baa usugnaaday lacag way noqdo min adanaahim danaahirti danaahirti ah iyo wa dananiiri dananiira wa an ya inuu ogolaado rabulmaali qofka xoolaha iska lihi lilcaamil caamilka inuu ogolaado fi tasarufi xoolaha inuu ku tasarufo mulaqan mutlaqanba aw fiimaa ama shaygii aw fiima ama shay ayuu tasarufkiisa ugolaan doonaa laa yanqaticu wujuuduhu wujuudkiisu jiritaankiisu aanu go-aynin haalibin inta badan wa an yashtarit lahu iyo inuu shardiyo juz-an macluuman qeyb macluumo lasla garanayo oo min aribxi ribxiga ka mida wa an laa yuqadara bimuddatin iyo muddo weynaan lagu qadarin walaa damaana cala alcaamili caamilka korkiisa magdhow muu ahaanin ilaa bicudwaani xadgudub mooyaane isagu ku xadgudub mooyaane wa idaa xasala ribxun ribxi markuu soo xasaliyo khusraanu jubira alkhusraanu khasaare waxaa laga kabi doonaa biribxi ribxigaa lagu kabi doonaa khasaare waxaa lagu kabi doonaa biribxi ribxigaa lagu kabi doonaa waay qiraad shuruud buu yeelanaya qofka shaqada qabanaya qofna wuxuu leeyahay adduunkii wixii macaashee soo baxana way kala qaadanayaan waxay ku heshiiyaan bayna ku kala qaadanayaan waxay ku heshiiyaan bay ku kala qaadanayaan marka waxa ka dhexeeya waa maxay iminka lacagtu kama dhexayso lacagti nin baa iskale soo ma shaqada nin baa haya soo ma lakin baa ka dhexeeya shay ka dheeya wa maay ya shay bay waa shayga wada leyin wa ke waa ribxiga ribxiga wada leeyihin waay shuruud bu haddaba yeelanaya qiraadki walilqiraadi arbacatu shuruuطin afar shardi ayuu yeelan doonaa an yakuuna waa inuu noqdo ala naadin naadka wayna soo marnay muxuu ahaa waa lacag kaasha caddaana oo min adaraahimi daraahima iyo wadanaaniiri danaaniira maxaa ku baxay wixii curuuda alaabaha iyo waxa iyo waaa hadhow ribxigi baan la garanayni suu noqon doono oo markaa hadhow muran baa iman kara muran baa iman kara wixii in la rogrogaa la doonaya waayo kaas waa shardi koowaad shardiga labaad wa an ya'dana waa inuu ogolaado maali qofka xoolaha iska lihi lilcaamil caamilka waa inuu ogolaado fi tasarufi tasarufku waa ina ogolaado mulaqan ba isagoo aan la kala qaad qaadin gacantu usii deynaya micnahee wacankaas gacantu usii deynayayo ninkaa lacagtu u dhiibayaa hadhow macaashkuma isugu imanaya xisaabtu baa laisugu imanaya ninkaas isagaa shaqaynaya ninkaas isagaa shaqaynaya isaga laftiisa dee qaabku u shaqaynayo waa inuu ixtiyaadku mar walba qaadanaya markuu wax iibinayo waxay noqonaysaa inuu lacagta beledka ku iibiyo haddii beledka laba lacago laga isticmaalona lacagta qiimaha badan inuu ku iibiyo safar inuuna la gelin waayo safarku waa madaanatulhalaak hadduu safar gelayana waa inuu sheegaa saaxiibkiisii lacagta lahaa ee ku wada shaqaynayeen ya wada shaqaysanayeen waa inuu sheegaa aduu isga laftiisa arrimaa laga doonay waan arki doonaa iyadana insha allah lakiin horta waxaad ogaataa shardigu inuu yahay caamilku waxaan jirta rabulmaalku ee xoolaha iskale caamilkii shaqaynayey tasarufku waa inuu sii daayo waa inaanu xanibin hadduu xanibo oo uu yidhaahdo markii wax iibsanaysa iisoo sheeg shay aan ku ogolaadama shay kale ma iibsan kartid hadduu yidhahdo ma ansaxayso lacagta hadduu isagu hayo odha markuu iibsanaysa ila soo hadlo waan kuusoo daynayaa iyadana ma ansaxayso lacagtu u dhiibayaa khalaas gacantu uga qaadaya uu ku tasarufay marka tasaruf mulaqan ah. marka waa inaan wax cidhidii gelin waa ninkani wuu shaqaynaya si ribcu soo saaro macaashu usoo saaro marka waxaa laga yaabaa arrimo isagu qaban lahaa inu isagu inuu isagu xaniba dhici karta marka waa inuu gacanta usii daaya wa an yadana rabu lmaali lilcaamil caqdigu marka hadda halkan waa kaga soo baxaya arkaantiisii ya oo qofkan rabulmaalka iyo caamilka iyo de maalkii lagu shaqaynayay halkaa saddex baad ku haysataa soo maarata mhm. iyo siiqadiina da waa imanaysa marka inuu wax u shardiyaba maahaba wuu sii deynaya soo aw fima hadday noqoto inuu shardi sheego aw fima shaygii ayaa uu marka waxa weeyaan u ogolaan doonaa laa yanqaticu wujuuduhu hadday noqoto shay inuu ka shaqeeyo oo uu shay shardisto shaygaa uu shardisanayo ee uu leey shaygaa ka shaqeeya waa inuu yahay laa yanqaticu wujuuduhu jiritaankiisu mid aanu go-aynin haaliban asalba wax go-ayaba mahaba ama naadir buu go-aba ama wax go-aba mahaba waxaan gu-in buuba shardi wuxu uhi waxaasoo ka shaqee maalan waxaan gu-in maxaa ka mid ah xoolaha geela adhiga looda ama wuxuu yidhi ba maalan waxaad ka shaqeysaa qamadi qamadidaasna waa la soo saaraayo wax soo saarkeeda aad bu fara badan maba go-doba hadduu shay markaa hadduu noqoto inuu wax sheego ila waa inaga waxba ku xidhin somaynan odhan hadday noqoto inuu shardi sheego waa inu noqdo fii ma shay laa yanqaicu aan go-ayn laa yanqaicu wujuuduhu jiritaankiisu aanu go-aynin haaliban asalba ama inta badan imse shardinayna ya imisanu sheegna saddex mise laba labaynu sheegna wa an yashtarida ka saddexaad wa inu wa an yashtarida lahu caamilka waa inu shardiyo juz-an qayb qaybtaasoo macluuma laisla garanayo oo min aribxi ribxiga ka mid a ninkan shaqaalihii muxuu qaadanaya mushqaayad buu qaadanaya ninka nin baa shaqaynaya soo ma ninkan shaqaynaya isagu wax lacaga muu keenin inuuba lacagta keenay ninkan caamilka muxuu qaadanaya isagu mushqaayad muxuu qaadanaya mushqaayad bu qadan la siinaya muxuu qaadanaya wixii soo baxay macaashkaa ayuu qayb ku leeyay soo maaha qaybtiis horta waa macluum noqota halkaa laba shardi baa inagu xidhan laba arrimood horta ninkan waa in ribxiga qayb laga siiya juz waa ribxiga ku leeyay waxaa ku baxay mushahar la mushahar baa lagu siinaya taas ma jirta iyadu ta lama yidhahdo mudaaraba lama yidhahdo ama lama yidhahdo koow so taas ma haysiin ya maxaan idhi ribxiga ayuu wax soo ma qayb laga siinaya arinka labaad qaybta la siinaya wayna macluum tahay maxaa ku baxay macluum marka majhuul baa ku baxay hadduu ku yidhaahdo shaqee wuxuun baan ku siin doonaa inaa saxayso macaashka waxii ka soo baxa wuxuun ku siin doonaa hadhow marku wax sii wuxu odhanaya intan waa yartay soo kordhi waa isqabsanaya soo ma ma asaxayso waxaa la doonayaa inuu shaygu noqdo maxay macluum maxaa laga saaraya jahaalada san hadhow lasku qabsanin wuxuu leeyay macaashka saddex meelood marka loo qay meel baad leeday anaa laba meelood baan qaadanaya ama kalabarh baad leeday ama rubuc baad leeday ama sudus baad leeday yani waa way heshiinaya waxaas waxay ku heshiiyaan hadduu yidhahdo ka warram macaashka dhexdeenu ahaanaya dhexdeenu ahaanaya micneed waxa weeyaan kalabarh buu ahaanaya wey marka hadhow kalabarh baa midba buu qaadan doona saas wey ama waynu wadalen waynu wadalena nus bay noqon doontaan iyaduna laakiin wuxuun baan ku siin doonaa iyo iyo hadhow ban isleegi doonaa waxaa lama aqbalay waynu macluum noqdaa maxaa laga saaraya jahaalada ribxigu wax ku leeyahay koow ribxigaa wuxuu ku leeyahna waa macluum wa an wa an wa an yushtar wa an yashtaria an yushtaraa wa lahu waa in loo shardiyo caamilkii juz-an qeyb macluum la garan min aribxi waan laa yuqadara waa inaan lagu qadarin bimudati muddana waa inaan lagu qadarin waa in la odhanin lacagtaas ku shaqee ya lix bilood lix bilood umaad shaqaynaysaa lix bilood wixii ka dambeeya waa way kaa joogsanaysaa maya waayo waxaa dhici karaa inuu alaab soo iibsado in macaash buu doonaya alaabta soo iibsado ay noqoto inuu sii iibiso macaash uga helo oo alaabtii lix bilood bay ku gaadho lix bilood bay in ku gaadho baa dhici karta oo aan alaabta una iibinin weliba aan la iibsanin marka muddo lama lama muddaynayo wax muddaa lagu xidh maaha qofkan shaqeynaya wixii uu shaqeynayay dee uu rogrogayaa markaa mar horey uga baxaysaa mar way ku raagaysaa marba si bay udha ayay marba si ayay noqonaysa marka waa an laa yuqadar bimuddatin iyadana waa shardi kale wey waay walaa damaana cala alcaamili caamilka korkiisa mu ahanin magdhow ilaa bicudwaani xadgudb isagoo w xadgudubku sameeye mooyaane ama gaabin sameeye mooyaane marka muxay noqotay gacantiisa yadu amaanay noqotay yadu damaan maaha xagga marka laga eego ma caqdi jaa-izaba mase waa caqdi laazimana waa caqdi jaa-iza maxaan kufah ka fahnay marka haya adiga sheekha sheekhaas haya adiga caqdi jaa-iza weyaan istaag caqdi jaa weeyaan maxay noqonaysaa marka micnaheedu kama bixi karaan saasa ha mid waliba markuu doono ayuu caqdiga fasakhi karaa waa saas cagsigaad ku fasirtay laazim ad dhigtay laakiin waa jaa-is weyan waa jaa marka walaa damaana cala alcaamili caamilka korkiisa mu ahan magdhow ilaa bicudwaani waidaa idaa xasala ribxun macaash markuu soo xasilo iyo wa khusraanu khasaare markay yimaadaan jubira alkhusraanu khasaare waxaa lagu kabi doonaa khasaare waxaa lagu kabi doonaa biribxi macaashka lagu kabi doonaa eg waa la waa la raasamaalka la ilaalinaya raasamaalka waa la ilaalinaya ribxiguna raasamaalku u yahay ilaaliya ayuu lacagtii baa loo dhiibay wuu shaqeeyey macaash buu soo saaray haddana wuu ku celiyey haddana wuu khasaaray marka hore wuu faaiday soo markii dambena faa'iidadii hore khasaaraha ku kab khasaaraha ku kab hala shaqeeya haddana faaidada marka soo baxdo ayaa la kala qaadan doonaa marka la xisaabta ma fahamteen ya marka ribxigu muxuu ilaaliyaa ribxigu muxuu ilaaliyaa raasamaalka marka haddii raasamaalku isdhimo maash ka soo qaad iminka maalan alaab alaabtiibuu iibiyey dabeetna markuu iibiyey u khasaaray haddana uu ku celiyey uu macaashay macaash maxaynu ku kabaynaa raasamaalkii khasaarintii naga khasaartay ku kab hala shaqeey haddana saas wey la odhan maayo odhan maayo waa inaga waynu macaashinay macaashka waa kan khasaarihii hore iyadoo aan la kabin lama odhanayo macaashka la qaybin marka mesha maxa ka soo baxaya ya macaashku hadduu khasaar yimaado khasaara agga lagaga kabaa xagga laga kabaya macaashka laga kabaya saas wey halkaan ku dayno sala allah waslm wbaarak calaa muxamed wacala alih wasabi ajmain